alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalى aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna ducooyinkii kala gedisnaa ee xaaladaha qofka ku imanayey uu ka akhrisanayey ayaynu ku dhex jirnay ducadii ama digrigii afartanaad ayaynu halkan ka gelaynaa wuxu uhi sheekhu ducaau man asaabahu waswasatu fi liimaan ducada uu ku ducaysanayo qofka waswaas xagga iimaanka uu kaga dhacay ee shaki oo ay wax soo galeen shakiya waxay soo galeen qalbigiisa uu shaydaan wax ku tuuray wixii ku ducaysanayey ayuu halka sheekhu wixii ku soo arooray ama nabiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday ayuu inoogu keenayaa wuxu uhi yastaciidu billaah ilaahay ayuu ka meengelayaa yantahi mar labaad wuxuu ka joogsanayaa camaa waswasa fiihi waxa uu ku waswaasay ama ka shakiyeyna waa ka joogsanayaa yaquulu waxaa odhanayaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey iyo wa rusulihi rusushiisiiba waan rumeeyey ayuu odhanayaa yaqra' wuxuu akhrinayaa qowla allaahi tacaala ilaahay hadalkiisa ayuu akhrinayaa huwa ilaahay alawalu kii horreeyey weeye ee wax ka horreeya aanu jirin waalaakhiru ka dambaynee wax ka dambaynaya aanu jirin weeye wadaahiru ka sarreeye ee wax ka sarreeya aanu jirin weeye waalbaatinu ilaahay ka dhow weeye ama ilaahay ka qarsoon weeye wahuwa bikulli shayin wax kastana caliimun ilaahay mid ogoo la socda weeye waxaa sheekuu leeyahay qofka uu ku yimaado waswaasee qalbigiisa uu shaydaan wax ku tuuro shakiya xagga iimaanka ka galay waxa uu qaadayaa afartan tallaabo waa midda koowaada yastaciidu billaah ilaahay ayuu ka magangelayaa sida imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan yantahi camaa waswasa fiihi waxa uu ku waswaasay ama shaydaanku uu ku waswaasiyey ee qalbigiisa uu ku tuurayna ayadana waa ka joogsanayaa arrintaana waxaa tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam wuxu uhi yaأti shayطaanu axadakum shaydaan baa midkiinu imanaya markaasaa wuxuu ku odhanayaa man khalaqa kada man khalaqa kada waxa ayaa abuuray waxa ayaa abuuray waxa ayaa abuuray ayuu qalbigiisa waswaasahaan ugu soo tuurayaa sida uu u wado ayuu wuxu odhanayaa man khalaqa rabbak haddaba wax walba isaga abuuray tiriya isagana yaa abuuray faidaa balaqahu marka uu halkaa gaadho ee uu shaydaanku halkaa gaadhsiiyo falyastacid billaahi waliyantahi ilaahay ha ka magan galo acuudu billahi min ashayطaani اrajiim ha yidhaahda arrintaana ha ka joogsado oo qalbigiisa waxaa ha ka saaro taasi waa midoo waa xadiidka saxiixa ah waxaanaynu ka qaadanaynaa cadaawadda shaydaanku bini aadmiga u qabo iyo inaanu ka suulayn oonu ka faaruqaynin oonu marnaba ka daalaynin ilaa uu naarta jahannamo la yidhaahdo ku hubsado ilaahayna wuxu uhi ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwa inama yadcu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir shaydaanku cadow idin yahay cadow ka dhigta waxaanu kooxdiisa iyo xisbigiisa ugu yeedhayaa inay asxaabu saciiro noqdaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu mar walba iyo marka ay waswaaskaasi ku yimaadaba qofku ilaahay shaydaanka ka magan galo taasina waxay keenaysaa in ilaahay uu fitnada shaydaanka uu ka ilaaliyo inuu towfiiq iyo ilaalin ilaahay xaggiisa inuu ka helo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaanu waswaaska iyo waxa shaydaanku xunay qalbigiisa uu ku tuuray aanu qofku markaa isku sii dayn oonu sii raacraacine waxa waajiba markaa inuu arrintaa gooye ka joogsado ilaahayna magan galo waxaa kaloo xadiidku dee aynu ka qaadanaynaa shaydaanku had iyo gooraale wuxuu waswaasiyaa waxa weeye waa cidda uu ka quusay ee markaa dariiqiisa ka weecatay ee dariiqa markaa saxdaa raacday ayuu waswaasiyaayo markuu si kale ou yidhaahdo uu garan waayo ayuu markaa waswaaska iyo waxyaalaha uu ula yimaadaa markaa inuu qofku ilaahay ka magangalo waxaana ka joogsado inay tahay daawada layskaga daweeyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa oo aada waxa uu markaa kugu sheegaya aada ilowdo oo aada siiso waswaasiyana marka uu bilowga yahay baa la yska jaraayo haddii aada sii dhex gasho oada sii weyta midba mid buu kuu dhiibayaa ilaa marka dambe diintaba uu kaaga saaro waxaa kaluu yidhi yaquulu aamantu billaahi wa rusulihi waxaa kaloo odhanayaa ilaahay baan rumeeyey rusushiisana waan rumeeyey ayuu odhanayaa arrintaana waxaa tilmaamaya xadiidka imaamu muslim uu warinayo aba horeere laga warinayo waxaa nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam yihi laa yazaalu الnaasu yatasa'aluun dadku kama sulayaan inay isweydiiyaan ilaa markaas uu yidhaahdo khalqiga kan khalqiga ilaahay baa khalqiga abuuree faman khalaqa allah ilaahayaa abuuray faman wajada min dalika shay-an qofkii arrintaa wax ka helay qalbigiisa ay kaga soo dhacaan falyaqul aamantu biاllaah ilaahay baan rumeeyey ha yidhaahdo waxa ay tilmaamayaan riwaayaadka qaarkood oo imaam muslim iyo ay leeyihiin ha yidhahda aamantu billaahi wa rusulihi waxaan rumeeyey allah iyo rusushiisa ayaan rumeeyey waxaa kaloo xadiid kale oo warinaya imaam axmed uu warinayo iyo dabaraani ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay waxa uu tilmaamayo abureer laga weydiiy laga warinayo in shaydaanku uu imanayo midkiin markaasa wuxu odhaya man khalaqa samaa markaasuu odhaya allah kaso man khalaq alarda dhulka yaa abuuray sole allah sole man khalaq allah ilaahayna yaa abuuray haddaba ilaahna tiri wax walba isaga abuuray isagana yaa abuuray faidaa axasa axadukum bishayin min dalik wax arrintaa ka mida ah markuu midkiin dareemo falyaqul aamantu billaahi wa birusulihi waxaan rumeeyey allah iyo rusushiisa ayaa rumeeyey ha yidhaahdo riwaayaad iyo axaadiid badan ayaa macnaha ku soo aroortay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in aanay bannaanayn inuu qofku markaa shaydaanka iyo wuxuu qalbigiisa ku tuuraya waswaasa inaanu isu dhiibin oo aanu sii raacin bal inay waajib tahay markaa inuu ka jeeso oo sidayn horu soo marray intuu ilaahay ka magan galo welibana arrinkiina ka joogsado haddana weliba uu raaciyo annudqu biliimaan iimaankii uu ku hadlu yidhahdo aamantu billaahi wa birusulihi waxaan rumeeyey allah iyo rusushiisa ayaan rumeeyey inaanu markaa magangal iyo kajoogsi keliya aanu ku ekaanine yani ilaa buu markaa wax ku tuuray inuu dhaha aamantu biاllahi wa rasulihi waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaanay bannaanayn waswasada shaydaanka in lagu hadlo bal waajib weeye in laga jeesaa intii aad markaa iska difaaci kartana inaad iska difaacda waa mid laga maarmaana waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaanay bannaanayn khaaliqa allaha khaaliq abuuray khalqiga in looga qiyaaso ilaahay khalqigiisa waa ka duwan yahay yacnii ciduu ka shabahaana ma jirto marka waa inaan marnaba ilaahay khalqigiisa aan markaa looga qiyaasanin oo aan la garab dhigin waxaa kaloo xadiidkani waa waxyaalihii markaa nebinimada nebiga sala allahu alay slam sugayey liannahu arrin ayuu ka warramay aan xilligaa jirin oo sidii ayaanu markaas u dhacay ou nebigu sala allahu alay wasalam u sheegay waxaa kaluu samaynaya yaqra'u qowl allahi tacaala wuxuu akhrinayaa ilaahay hadalkiisa huwa alأwalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaطin wahuwa bikulli shayin caliim ayuu akhrinayaa tanna waxaa laga warinayaa sida abu daawuud iyo ay warinayaan ibnu cabaas waa ahar laga warinaya cabdillaahi ibnu cabaas ayaa laga warinaya saxaabiga weyn xabriga iyo caalimka turjumaan اlqur'aan ayaa laga warinayaa arrintaas ayaa la weydiiyey waswaaska iyo waxa qalbiga uu iyo laabaha dadka uu ku soo tuuraya shaydaanku oo nin baa hi maa shay-un ajidu fii sadri wuxuun baan laabtayda ka helayaayo markaa ku soo dhacaya markaasuu ihi waa maxay wallaahi ma atakalamu bi kuma hadli karaya buu hi waxaa igu soo dhacaya kuma hadli karayo ma wax arrin caynkaasabaa kugu timi oo u qasoodee dadkaba waa ku timaadaaye markaad nafdaada wax ka dareento waxaad tidhaahdaa huwa huwa alawalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliim sidaas ayaad markaa odhanaysaa xadiid kale oo imaamu muslim uu warinaya isagana wuxuu tilmaamaya abu laga warinayo koox asxaabtii nebiga sala allahu calayh wasalam ka mida ayaa u yimi markaas ay weydiiyeen inaa najidu fii anfusina ma yatacadamu axaduna an yatakalama bihi yacni waxaa nafa ayaga ka helaynaa mararka qaarkood waxay aad u weyn tahay inaanu ku hadalno waxaanaan afka soo marin karaynin oonaan ku hadli karaynin ayaa laabaha yagii mararka qaarkood ku soo dhacaya markaasuu uhi waqad wajadtumuuhu halu nacamha waxaa miyaa hesheen miyaa dareemaysaan sidaasaana idinla weyn tahay markaa inaad waxaa ku hadashaan dalika sariixu اliimaan waxa idinku soo dhacay ee ahaa si u difaacaysaan ee markaa u weynaysanaysaan waxaa inaad ku hadashaan waa iimaan cad weeye iimaankiinu markaa iimaan cad oon badhax ku jirin inuu yahay ayuu tusinayaa maadaama waxaa si ay isaga difaacaysaan oo u arkaysaan wax lagu hadli kara inaanay ahayn markaa wuxuu odhanayaa huwa alأwalu ilaahay waa ka horeeye ee wax ka horeeya aanu jirin walaakhiru ilaahay waa ka dambeeye ee wax ka dambaynaya aanu jirin ka dambeeye weeye wax ka dambaynaya aanu jirin waaldaahiru ilaahay waa ka sarreeya ee wax ka sarreeya aani jirin ee khalqigiisa ka sarreeya ee ka socan waalbaatilu ilaahay waa ka iska xijaabay khalqigiisa ee aanay arkaynin ama wa huwa albaatilu waa ka markaa dhow ee yacnii addoommadiisa ka warhaynta iyo ugargaaridda iyo uhilinta ugu dhow huwa bikulli shayin wax kastana caliimun mid og weeye oo wax wax ka qarsooni aanay jirin xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa qofku haba ahaado qof mu'minahoo ilaahay rumeeyey oo musadiq ahe haddana shaydaanku inuu mararka qaarkood waswaasyo waaweyn ula yimaado ayaynu halaa ka qaadanaynaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka markaa waxaa iska difaaca ee markaa arrinkaasi ula weynaadaa inuu yahay markaa qof iimaan inuu yahay ayaynu markaa halkaa ka garanaynaa aayaadka markaa ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa tilmaamayana inuu akhriyo oo uu iskaga difaaco ducaaءu qadaa'i dayni daynta gudideeda ducadeedii marka dayn lagugu yeeshee bini aadmi dayn kugu yeesho waynu soo marrayoo dayntu way dhib badan tahay ducadii aad ilaahay markaa ku baryi lahayd inuu ilaahay dayntaa kaa guda uu kaa bixiyo ayuu halkan sheeku inooga hadlaya wuxuu odhanayaa allaahuma kfinii ilaahayow igu kaafi bixalaalika xaalaashaada ilaahay igu kaafi can xaraamika xaaraanta ilaahayow iga kaafi oo wixii aada xaaraantinimayso ilaahayow iga kaafi waqninii ilaahayow qanigaga dhig bifadlika adiga fadligaaga ama siwaaka cidda adiga kaasoo adhan adiga ahayn ilaahayow iga kaafi oo adigu qani iga dhig ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu tirmidi ayaa warinaya waxaa kaloo warinaya imaamuulxaakim baa warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix cali bn abi aalib saxaabiga jaliilka ah khaliifatu rasuuli illaahi khulafaa raashidiinkii ka mid ahaa ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay addoon mukaataba ah oo ninkii lahaa ama qofkii lahaa rag iyo dumar midku doonaba adee uu ku yidhi intaasoo xoolaa haddaad keento xor baa tahay kitaabo ayaa la yidhahdaa fiqiga addoonkae ayaa u yimi markaasaa wuxuu yidhi caliow waa lay kitaabeeyo xoole intaa leeg ayaa laygaga xidhay xornimadii anna waa bixin kari waaye icaawiyow xiga bixi markaasaa wuxuu cali bn abi aalib ku yihi alaa ucallimuk miyaanan ku barayn macnaa ma ku baraa kelimaatin callamaniihunna rasuul lahi sala allahu alay slam kelmadow rasuulkii ilaahay i baray low kaana calayka mithlu jabali siirin daynan haddii uu korkaaga ahaan lahaa buurta siir la yidhaahdo ama sabiir sida riwaayada xaakim ay tilmaamayso waa buur weyn siir haddii la yidhaahdo buuraha yaman ka mida buurta weyn ee siir la yidhaahdo wax lamidaho daynan dayna haddii lagugu leeyo koraaga tahay addaahu llahu canka ilaahay uu kaa gudi markuu baraa kelmadow rasuulka ilaahay barayo haddii aad tidhaahdo oo lagugu leeyahay dayn buurta siir la yidhaahdo ee weyn ee buuraha yaman ka mid a ah, dayn laagi hadday dushaata ilaahay uu kaa gudayo qaala wuxuu uhi qul waxaa tihi allahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waqninii bifadlika canman siwaak taas weeyaan ayaa nebi maxamedi baraye taas dheh macnuhuna wuxu y allahuma kfinii ilaahayow igu kaafi bixalaalika xalaashaada ilaahay igu kaafi can xaraamika xaaraantaadiiyo shayga aada xarintay ilaahayow iga kaafi yacnii inaan ka gaabdoomo oo aanan u gudbin oo xalaasha markaa xalaal ilaaha igu arsaaq xalaal igu filan ilaahay igu arsaaq xalaal aan kaga kaafdoomo inaan xaaraan u gudbo ama xaaraan aan raadiyo waqninii ilaahayow waxaad qani igaga dhigtaa bifadlika fadligaagi iyo hidintaada iyo waxaad adigu isiiso ama siwaakaa ciddii markaa adiga kaa soo adhay kayrkaayana ilaahayow iga kaabdoon qani mid ka kaabdoon oo ku kaabdoon waxaad adigu isiisay fadligaaga ilaahay ou iga yeelo aan u baahanin cid adiga kaa soo hadhay oon weydiisan oo aan magan gelin cid adiga kaa soo hadhay taas weeye xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa boorin laynagu boorinayo inaynu ducadan aynu akhrisanno ciddii qaamaysan adigoo weliba dee ilaahayna arrinta u bandhigaya wixii sabab sharcigana la imanaya oo dee lama ogolo intaad meel un iska fadhiisatay inaad gacmaha un sidaa tidhaahda e waxa la doonayaa qofku inuu asbaabtii la yimaado oo uu shaqeeyo oo uu dadaalo laga rabaa ilaahayna baryuu yidhaahdo ilaahayow iga soo gud oo yacnii xalaala xalaashaada ilahu ka xaaraantayga kaafiyo qaniga qanigaga dhigo cid aan adiga ahayn ilaahayow yacnii hay baahin inuu ilaah shaqaysana laakiin masaajidka intaad fadhiisato dee dusha kaaga soo daadan mayso ee waa inaad shaqaysayo addadaashaa ayaa laga rabaa oo wixii ku soo gala lafdeeda dayntii aada iskaga bixiso ad iskaga guddoo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa amaba axaadiida kale ee baabkan ku soo aroortay ay tilmaamaysaa qofka qaamaysan ilaahay wuxuu ugu gargaaraa hadba sida ay niyadiisu ay tahay markuu daynta qaadanayay wuxuu nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam yidhi xadiid imaamu axmed uu warinayo iyo bayhaqi xaakimna uu sadargiisa ku warinayo wuxuu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam yihi ma jira addoon ay u sugnaatay niya inuu dayntaa uu qaatay iska bixiyo ilaa kaana lahu min allahi cawn ilaahay baa u kaalmaynayo dayntaas siduu uga isaga bixin lahaa ilahay baa u kaalmaynaya laakiin qofka aanay daynta inuu qaato mooye iska bixiyo iska gudaanay niyadiisa ku jirin ka isaga nebigu sala lla ly slm waaba u goodiyayo waxau yihi xadiidka saxiixa ah bukhaari ay warinayaan ibnu maaja ay warinayaan ibnu bukhaari uu warinayo wuxuu uhi man akhada amwaala annaasi nebigu sala allahu alayh wasalam qofka qaata dadka xoolahooda yuriidu adaaha oo doonaya inuu gudu u soo celiyo adda allaahu canhu ilaahay baa ka gudaya oo u fudaydinaya wuxuu iskaga gudayey waman akhada yuriidu itlaafaha qofka doonaya inuu baabi'iyo oon waxba ku soo celinina atlafahu llahu ilaahay baa markaa isagiiyo wixiisaba dee dili oo markaa meesha ka saari doona marka hadbataad ku qaaday niyadaad ku qaaday haddaad marka niyo de waxaana ku ay geysto inaad iska bixiso ilaahay baa kugu kaalmaynaya haddii kalena dee adiga waxaagaba halis baa ku jirtaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee dayntu wax culus inay tahay salaada dabadeed waa kii nebigu sala la ala sl intaan u salaam naqsay allahuma ini acuuduka min alma'hami wاlmaqrm ducooyinkii bacda tashawudi qabla salaam ilaahaw dembi iyo dayn baan kaa magangelaya oo qofku markuu daymo wuu sheekaynoo bayn buu sheegi oo ballan buu qaadi oo wuu ka bixi waa kii lahaa marka daynta asalkeeda in layska ilaaliyo haddaanay baahi kuu geynin hadday baahi kuu geysana inaad niyaddaa iska bixin lahaato sidaad ugu shaqaysan lahaydeed markaa daynta isaga bixin lahaydna inaad markaa u degdegtood u dadaasho haddii aada bixin weydana dee horta madlu lghaniyi dulm waxaa nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam qofka waxhaysa ee daynta iska bixin waayo warwareejiya dulmi inay tahay oo in wax laga sheego iyo in la cuquubeeyaba ay keenayso waxaa kaloo nebigu nafsulmumini mucallaqatu bidayni xataa yuqda canhu haddii aada dhimatana dee nafdaadii way u xidhnaanaysaa daynta ilaa yo lagaa bixiyo oo lagaa gudo markaa dayntana si ah la yskaga ilaaliyo waxaanani tilmaamaynaayo kale walaalayaal qofka muslimka ahi waxaa laga maarmaanay inuu xalaasha ku kaaftoobo inaanu xaaraanta markaa u hanqaltaagin allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik inuu xalaasha ku dadaalo maxaa xalaal ah ha yaraato ha dhib badnaato xaaraantu ha badnaato ha sahlanaato waa inaanu qofka muslimka u hanqaltaagin ha badnaato oo ha sahlanaato way yaraan doontaa xaaraani ma biirayso waanay kugu adkaan doontae adduunyadana way kaa muuqan aakhirana cuquubadeedu way kuu taallaa maantana yacni halis baynu walaalayaal ku jirnaa meel halisa baynu maraynaa yacni adduunyo uun sidee lagu helaa mooyaane maanta xalaal iyo xaraan baabkeedii waa layska laabay laaluush baynu isugu wada baxnay maanta xafiis iyo meelaan laaluush lagu qaadanayni waa yar yahay yacni hantidii ummaddaa layska boobayaa qofkii shaqo loo diray shaqadiisi ay hayd u qaban maayo kii ganacsada ahaa wuxuu keenayay qishi iyo khiyaamaha ku wada jirtay iyo waxaan jirto yacni meel alliyaaliya meel inoo qabtaa maanta ma jirto waxaa kaloo odhanayaa qofku allaahuma inii acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magangelayaa min alhami hami ayaan kaa magangelayaa iyo murugo wax soo socdaa aan markaa ka murugoodo walxasani iyo murugo iyo tiiraanyo wax tegay aan ka tiiraanyoodo walcajzi cajzi iyo kari waa iyo wax qabsan kari waa aan waxba qabsan kari waayo ayaan ilaahay oo kaa magangelaya walkasali wahsi anigoo wax qabsan karaya inaan haddana ka wahsado oo aan daacadii u kici kari waayo waayo qofna dee waxa weeye qof cajsi ku dhacayoo dee halkaa sariirta jiifa wuxuu qabsan karaya aanay jirin qofna isagoo xoog leh ayaan wuxuu qabsanayaa haddana jirin waar salaaduga allah ina hanuuniye buu ku leeyahy allah soo hanuuniyo allah ay fudaydiyo waa cajzi weeye waa waa kasal waa waasi weeye waa hanuun ilaahay laga maan galo waalcajzi walkasal iyo waasi waalbukli iyo bakhaylnimo waljubni iyo fulaynimo wixii waajibaadka ahaa inuu ku bakhaylo waljubni iyo fulaynimo hadalkii xaqa ahaa iyo markaa jihaadkii iyo halkii la doonayay nafdiisa inuu ku bixiyo maalkiisaba markaa midna kaga bakaylo midna ka fuliyoobo wa dalaci dayni dayn culayskeed baan ilaahay ou kaa maangelayaa dayntu culayskaasay leedahay wa ghalabati rijaali iyo rag qaalib noqoshahood iyo adkaanshahood oy markaa igu dirqiyaan xaqdarro ayaan ilaahay ou kaa magangelayaa xadiidkani waa xadiid isaguna saxiixa imaamu albukhaari ayaa wariyey hore ayaanaynu markaa u soo marnay yacnii sida uu isu sugan yahay ama munaasabada ka dhaxaysa ducooyinkan iyo waxyaalaha markaa laga magangelayo aynu uga soo hadalay ducaaءu اlwaswasati fi الsalaati wاlqiraa'a waa ducadii waswaaska qofka ka gala salaada iyo qiraa'ada iyo akhrinta ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa wuxuu odhanayaa acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim watful tuf calaa yasaariga bidixdaadana halaaثan saddex jeer ayaad u tufaysaa waxaa warinayaa xadiidka inuu saa odhanayo imaamu muslim ayaa xadiidkaa wariyey waxaana laga warinayaa cuثmaan ibnu abi caas ayaa laga warinayaa iyo saxaabo kale waxaana uu ku yimi cuثmaan ibnu abilcaas ayaa nebiga salى اllahu عalayه wasalam u yimi markaasuu uhi ya rasuul allah rasuulki ilaahay o ina shayطaana qad xaala bayni wa bayna salaati wa qiraa'ati yalbisuhaa calaya shaydaan ayaa aniga iyo salaaddii iyo qiradaydina kala dhex galayoo yacnii khalkhal iga gelinaya markaasaa صلى nebigu عليه allahu calayhi wasalam yidhi daaka shaydaanu yuqaalu lahu khanzab ama khinzab waa shaydaan magacaa leh khanzab ama khinzabba ayaa la yidhaahdaa fa idaa axsastahu markaad dareento fatacawad billaahi minhu ilaahay ka maangalo acuudu billahi min ashayطaan rajiim leh wadful saddex jeerna tu tu tu xaggaa bidix ayaad u odhanaysaa dee qofka kuwa caddaa jamca ku jirto markaa candhuuf ku tuumayside dee waa inaad markaa saad tidhahdaayo quyar markaa haleen garabkaaga iyo dhinacan aad tidhahdaan laakiin dee inaad markaa safka dham candhuuf ka buuxiso yacni lama doonayo sidaas ayaad samaynaysaa qaala wuxu uhi fafacaltu daalika sidaa waan sameeyey faadhabahu allahu canii ilaahay waa iga kaxeeyey markaa markii aan sidii sameeyey ilaahay ayaa iga kaxeeyey marka acuudu billaahi min ashayطaani acuudu billahi ilahay waxaan ka magangelaya min ashayطaani ayaan ka magangelaya alrajiimi almarjuumi ee markaa khayrka iyo wanaagga laga rajmiyey ee laga dheereeyey ayaan markaas ilaahay ka magan gelaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dadaalka uu cadowga ilaahay iyo cadowga bini aadmigu ee ibliiska ay ugu jiro inuu dadka salaadooda dhuuxeeda uu la tago waa khushuucda ilaa qofkii salaaddii uu ka baxo isagoon wax aliyaaliyo wuxuu ka kaseearin jirin lannu ilahi wuxu uhi qad aflaxa almu'minuuna aladiina fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay dadka mu'miniinta salaaddooda ku khushuucay waa lubiga iyo dhuuxa salaada khushuucdu markaa inuu suuro un ka dhiga iyo foorarsi uun oo markaa khushuucdii iyo tadabburkii waxaad akhrinaysa ilaahay inaad hor taagan tahay ayuu kaa mashquulinayaa oo ajrigeedii markaa uu dhaafo qofkii dee markaa qof uun foorfoorsa inuu noqdo ka soo baxaa waswasaduna waa makaayidda iyo kaydaka shaydaanka ayay ka mid tahay arrin daharadu kaa waswaasinaya niyadu marka kale ku dhex fadhiisanaya salaadiibu haddana ku fadhiisanaya yacni waxaana inaad iska difaacdo ayaa markaa loo baahan yahay oo salaada dhexdeeda hadday tahay dee ilaahay aad ka maangasho gasho dhinacana markaa uu inoo sheegay aada canuubda markaa ay iskaga tufto waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa saxaabadii rasuulka ilaahay nimcaduu siiyey oo dee nebiga sala la sl ayaa la joogay oo wax kastoo ku imanayayba xalkeeda ay ugu noqonayeen tiina maanta inagama maqnoo inagiiba waynu haynaayo ayagii may qarsaninoo may markaa isku gaari yeelin waa taa laynoo soo gudbiyey ilaa yowmina haada waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadnaa yaqiinta dhabta ah ee markaa rasuulku salى اllahu عalayه wasalam waxa uu leeyahay la yaqiiniyaa inay tahay hortu ariiqa lagu helayo wuxuu nebigu sal l sl inoo sheegay siiba iminka haddaad sidaad tidhaahdo u tidhaahdo waswasadaa ilaahay wuu kaaga jarayaa laakiin haddaad tijaabin aada markaa uga jeedo ama adigoo qalbigaaguba dee iska laahyahayee aada markaa iska tidhahdo tiraa iga tegi waa shaydaankii dee waxba kaa tegi maayan laakiin adigoo yaqiinsan oo aan tijaabo uga jeedin waa inaad markaa tidhahda ilaahayna waa uu kaaga tegsiinayaa haddii aad markaa aada si dhaba ah, aada dee u cuskato oo waxaa nebigu sala allahu alay slam kuu sheegayo aad markaa si dhabo tiraad ilaahay markaa si dhaba uga magan gasho oo aad markaa xaqirad iyo liidid markaa shaydaanku xaggaa bidixbu ka yimaadaay inaad markaa dhinacaana aada u tufto dariska qaybtiiso dhan halkaa inugu joogo allahu aclam